Thank you. dhegeysti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegeysataan markale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo isniina taariikhdu waxay ku beegantaha siddeedda bisha janaayo sanadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysta doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey doorashada madaxtinimo ee puntland oo haatan ka soconaysa magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal madaxweyne xasan sheekh oo mar kale ku celiyey in etoobiya ay dagaal bareera ku soo qaaday madaxbannaanida dalka maamulada galmudug iyo banaandir oo maanta ciyaaraya mid ka mida kulamada ugu xiisaha badan ciyaaraha gobollada dalka qodobada kale aa barnaamijku dhegaysta doontaan waxaa ka mid noqon doona haweeneyda hogaamisa dalka bangaladesh oo markii shanaad ku guulaysatay doorasho ka dhacday waddankaasi maxkamad ku taala hindiya oo sii daysay in ka badan toban raga oo loo haystay kiis kufsi ah iyo khatartii laga qabay diyaaradaha shirkadda boyn oo dib u soo laba kacalaysay qodobadaas wuxuu kale nugu soo kordha xubnaha joogtada kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saare halkan idin kala socodsiinaya cabdiraxmaan kiisa ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal badan idinkuma arkaysay ina adeerso hays idinkuma arkaysay iheela sheego idinkuma arkaysay wax waxaan intaasi ku dhaafnaysta sixidda furuutaha barnaamijka ogaal soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxorland waxaana wakiil ka ah jaamac marka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiclan waxaana wakiil uga ah qorane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriya fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iska garaslan waxaana wakiilka ka ah madkerow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iska mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd ka joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaaliyan dhahan u yeelay ya saluuga iska dha nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninka seexdaa siciidiibu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa saluuga aan mudnaado maalkana sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kala arkay markale kuso dhawaada barnaamijka hogaala idaacadda kulmihi qeybaha hore barnaamijka ayaan guda gelaynaa goordhow waxaan si toos u aadi doonaa dhanka magaalada garowe oo ay haatan ka soconayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland taas oo loo asteeyey siddeedii januari oo maanta ku beegan wararkii ugu dambeeyay doorashadaasi oo haatan xildhibaanadu ay codadkooda ka dhiibanayaan wareega koowaad ayaan eegi doonaa balse waxaan ka hormarinayaa madaxweynaha eh, jumhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay waxa uu case sharaf uu ku maamuusay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya isagoona ku bogaadiyey doorkii taariikhiga ahaa ee ka qaateen ilaalinta midnimada iyo madax banaanida qarannimada dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay inaysan marna dhici karin in soomaaliya ay ka aamusto falalka guracan oo ay sameyneyso etoobiya taas oo ay ku dooneyso in qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyaba ay kula wareegto waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in eh, dowladda etoobiya ay dagaal cad ee kusoo qaaday madax banaanida dalka balse arrintaasi aysan marna suuroobeynin maruu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi dhulka marka qiimahaas leh dalka iyo dowladnimada iyo sharafta iyo karaamada ummadeed ee wiilashaas geesiyaashaah ay naftooda u hureen si ay sharafta iyo cisiga ummadda ay leedahay ay kor u ahaato oo dadka soomaaliyeed ayaga oo madaxooda u kor yahay ay ummadaha caalamka waxula wadaagaan dadkaas qiimaha badan leh oo sarkaalka hadda aan magac dhameynay uu ka mid yahay ayaa ka soo baxay iyo kuwii weligood kasii horeeyey kasii horeeyey kasii horreeyey ee dhiiggooda ku bixiyey caawa maanta waxay taagan tahay dhulkii noocaas ahay in cadow uu yidhaahdo intaanaan qaadanaya intaananaa qaadanaya mid soomaali ah oo ama uun damac adduunyaha u geeyo ama garaadyaraha u geyseen uu yidhaahdo intaanaan bixinayna dhaqan caalamku yaqaana maaha dhaqan ummadda soomaaliyeed ay ayadoo intaan ka liidata ama ka qadiimsan ama ka horumar yar ama ka fahm yar ay soo ogolaateen maahana way soo diiday tallaabada iyo hadalka ka soo yeeray waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda januari magaalada adisababa lagu saxiixa la layidhi dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka soomaaliya la yidhaahdo kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin yaan micno loo yeelyeelin dalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagu soo duulay jiritaanka iyo qabka qofka soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka soomaalida meel kasta oo ay joogaan waa ka jawaabeen haddii uu aadan yabaal joogay iyo haddii uu burco joogay iyo haddii uu boorama joogay iyo haddii meel kaloo dhulka soomaaliya ka mid a ah ama dadka soomaalidu meelaha ay ku noolyihiin kamida ah uu joogay wuu ka jawaabay codkooda iyo muuqaalkooda ayagoon qarsoonayn ayay bannaanka la yimaadeen sawaxanka iyo qaylada boorama ka baxaysa ee hargeysa ka baxaysa ee lughaya ka baxaysaah waxay ka turjumaysaa cunsurka soomaaliga shaqsiga soomaaliga meel kastuu ku nooliya caawa dareenkiisa iyo meeshuu joogay ka turjumaysaa waxaan ammaanayaa oon bogaadinayaa wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ah ee qaarkood xabadaha lagu ridayo ee qaarkood la kala eryayo ee qaarkood xirxiran caawa halka aan taagannahay ee fadhinay aan ka hadlayna qaarkood ay xidhan yihiin xorriyaddii laga qaaday waxa ay u taagnaayeen oo intaas ay u mutaysteen waa dhulka soomaaliya mitir ka mida in aanan muxuu ahay aanu bixin waa ammaano yihiin waa ku ammaanaynaa sharaf iyo karaamo iyo cizi ayaynu ku noolaanayaan biri siyaasad ma aha maamul ma aha qabiilaysi iyo reer hebel ma aha meel aanan rabin inaan aadno yaana lagu riixin albaabo inaan garaacno aanaan rabin yaana lagu riixin inaan garaacno dowladda etoobiya iyo dadka reer etoobiya dhammaan waxaan leeyahay ha ku kadsoomina ha ku kadsoomina ma dhacayso dhul soomaaliyeed oo xor ah maanta inuu xornimadiisii waayo ma dhacayso ciidaan leenahay biyahaan leenahay duulimaad kuma ahin dal kale iyo dad kale ciidooda iyo dhulkooda kama gorgortamayno kama macaamilayno kamana heshiin karno taa ka dhulka soomaaliya ka mid ah ha ku kadsoomina reer etoobiyow madax iyo shacab iyo cid walba haddaad tihiin ha ku kadsoomina kuwa oo etoobiya inay ku kaalmaynayaan u qabo oo maxaanku yidhaahdaay ama le soomaaliya laba biri waayo waa iska aamusi doontaa dadka soomaaliduna waa iska ilooshiya dhow yihiine war waxaan ilowno dhulka mid maaha dhulka ka maaha waxaan ilowno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo xalay casho sharaf uu u sameeyey xildhibaanada labada qale baarlamaanka soomaaliya kadib khudbad jeediyey waxaana sidaad maqlayseenba uu si adag uga hadlay damaca etoobiya ee ku aadan in ay hesho badda iyo beriga soomaaliya qayb ka mid ah waxaana uu sheegay arrintaasi inta qof soomaali ah uu joogo inaysan marna etoobiya u suroobeynin oo ay damacaasi ku hungoobi doonto markan waxaan aadaynaa dhanka garowe gaar ahaana doorashada halkaasi ka soconeyso ee madaxtooyada musharax musharax musharax waxaan ahay musharax maxaad u sharaxan waxaan u sharaxanahay madaxweynaha buntland wegar war miyaa mise adaas wada anigaa iswada beesha caalamkana xiriir weyn baan leena qoladan xamar joogtana waa jaraya xiriirkooda xisaabtii imaaraadkana waan idiin hayaa nin culus boowe anigaa ka mudan oo mas-uuliyadda qaadi karee codkiinna isiiya war haddaad madaxweyne doon tahay masaartaadu daab adag ma leedahay xildhibaan taas waad og tahay ishaa codka isii maxaan idiin sheegay mudanayaal waan u qalmaama madaxweynaha puntland faradu falle ayaa wax duuga war karbooskaas ma buuxin karo waad i garanaysaa cid iga mudani ma jidho mudanayaal codkiinna <clears throat> ma haysaan ma haysaan baashi diyaaru diyaaru warkaas waa dhan yahay soo dhiib soo dhowow madaxweyne soo dhiib soo dhiib madiwiin hadhiib soo dhiib soo dhiib magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa si too gaar ahaana hoolka ay ku shiraan baarlamaanka ee maamulkaasi waxaa si toos uga soconeysa doorashada ee maamulkaasi gaar ahaana midda madaxtooyada oo musharaxiin gaaraya ilaa iyo laba iyo labaatan musharax ay ku tartamayaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka liiska musharaxiinta oo ay guddiga doorashooyinka puntland ay diiwaangeliyeen ayaa ah in madaxweynaha ay u tartamayaan kow musharax halka madaxweyne ku-xigeenkana loo diiwaangeliyey ilaa iyo musharax oo kale waxaana haatan eh, soo gabagabowday wareega koowaad ee codbixinta iyadoona dhawaan la filayo in la shaaciyo eh, xildhibaan walba oo aanraadaya musharax walba eh, u tartamaya madaxweynaha puntland codadka uu ka helay wareega koowaad doorashadan oo ay ku tartamayaan musharaxiin aada e, miisaankooda uu culus yahay uu ku jiro madaxweynaha haatan wakhtigiisa uu kasii dhammaanaya ee puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sidoo kale waxaa kula loolamaya musharaxiin kale oo dhowra iyagane oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay in natiijo wanaagsan ay ka heli karaan doorashadan waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee arimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ambasador axmed ciise cawad sidoo kale musharaxiinta kale waxaa ku jira xasan shire cabdi oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowlad goboleedka puntland aadan sheekhdoon cali doctor guuleed saalax barre axmed siciid awnuur jenaraal asad cusmaan cabdilaahi diyaano oo isagana doorashadii ugu dambeysay ee puntland ka dhacday ku sigtay inuu noqdo madaxweynaha oo si dirqi ah siciid cabdulaahi deni uuga guuleystay markana mar kale ayuu istijaabinayaa oo uu doonayaa inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee puntland maxamed cabdiraxmaan maxamed faroole mursal aadan sheikhidoon cabdiweli maxamed cali gaas oo madaxweynihii eh, hore ee puntland ah abshir cumar jaamac ruuse oo ahaa wasiirkii eh, ugu dambeeyey ee arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya iyo siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweyne waqhtiga kasii dhammaanayo ayaana loolanka ugu culus uu dhex mari doonaa iyadoona saacadaha soo aadan ee eh, la heli doono amaba la ogaan doono cidda sida rasmiga ugu guuleysanaysa in shanta sano ee soo socoto ay hogaamiso eh, dowlad goboleedka puntland iyadoona doorashadani ay tahay mid eh, isqabqabsi xoogan kasoo gudubtay ugu dambeynna ee laisla tegay sanduuqa codbixinta oo ay haatan musharaxiintu ay kala baxayaan saacadihii ugu dambeeyey magaalada garowe saxmad aada u sareysa ayaa laga dareemayay iyadoona xildhibaanada lixdan iyo lixda ah ee baarlamaanka cusub ee puntland uu ka kooban yahayna isjiijida xoogani ay ku sameynayeen musharaxiinta wararku waxay sheegayaan in saacadihii ugu dambeeyey lacago aad u tiro badan la bixiyey oo laaluush ah kuwaas oo la siiyey xildhibaanada ee eh, baarlamaanka puntland inkastoo la sheegay in xubno aada u tiro yar aysan iyagu aysan lacagtaasi qaadanin balse xildhibaanada ugu badan ayaa lagu eedeynayaa in ay laaluush qaateen lacago malaayiinane waa la sheegay in la bixiyey inkastoo aan si cad loo sheegi karin cidda la siiyey iyo cidda bixisay iyo tirada lacag ay bixisay intaba balse soomaaliya waxaa iska caadi ah in marka doorashooyin noocan oo kalea ah la gelayo in lacaga badan oo laaluush ah la kala qaato balse markasta waa isbedeli kartaa xaaladda oo kuma xirno lacag bixinta sanduuq markii la tagana xildhibaan walba waxuu u codeyn karaa musharaxu asiga sida gaarka u doonayo in uu soo baxo inta idinku duwin doorashada haatan sida tooska u soconayso ee dhanka garowe bal waxaan eegeynaa shacabka magaalada garowe iyaga sidee u arkaan doorashada maanta dhaceyso waa kuwan qaar ka mid ah oo aragtidooda ka dhiibteen taabanayso doorashadii eh, puntland oo wax badan la sugayey janari oo saaka doorashadii loo dareerayo eh, la wadagelayo hoolkii musharaxiintii oo waxaweye gacmahas haysta waxaan ka sugaynaa insha allah biidmilaahi eh, inay ka soo baxaan wax khayr qaba guul insha allah ilaah idankiis iyo qof lagu qanacsan yahay wadankiiyo dalkiiyo dadka ilaah idankiisa wax noqda dalkiiyo dadka hogaansha dalkiiyo dadka khayr u ah waan ilaah idankii ka baryana inu ilahay inoo soo saaro magacaygu waa cabdixiis maxamed axmed ku sugan magaalada caasimadda ee garowe aad baa looga dareemayaa doorashada dhacaysa saakay magaalada iyo guud ahaanba ee deegaanada puntland gaar ahaan magaalada caasimadda waxa ay noqotay magaalo aad u ciirciiraysa oo jaamkeeda uu badan yahay dadkii oo dhan baa iskugu yimi doorashada waxaa ku baratamayaa musharaxiin kala duwan waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu noo soo saaro musharax khayr oo ummadatan cadaalad ku hogaamiyo horumarna gaarsiiya nabadgelyadana wadanka suga aad baanan ugu mahad cid kasta oo doorashada tan eh, hadday tahay isimada dhaqanka iyo cid kasta oo horumarkan eh, soo gaadhisay puntland ilaa aasaaska puntland doorashadan saasay u dhacdaa shanta sanoa mar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa nadiife maxamuud cusmaan waxaan soo dhaweynaynaa saaka doorashada loo madlan yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid khayr qaba in ilaahay ku aadiyo marka insha allah ilahay waxaan ka baryaynaa mid khayr qaba oo dalka iyo dadka khayr u insha allah magacay waa cabdixakiin maxamed jaamac ku sugan caasimadda puntland ee saaka waxaa loo madan yahay doorashadii puntland oo shantii sana mar dhacda insha allah waxay noogu dhacaysaa si guulah nabadah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa midkii dalkii dad diinta iyo anfaca inay ilaahay noo doorto shacabka puntlandna waxaan ugu hambalyeynayaa doorashadii inay dhacayso insha allah guud ahaanna waxaan leeyahay nabadgelyo mid allaal midka soo baxana waa hambalyaynaynaa waana soo dhawaynaynaa magacaygu waa axmed bashiir faarax waxaan ku magac dheerahay injineer caawiye saaka waa subax taariikhi ah waxaa dhici doontaa doorashada puntland waxaana la dooran doonaa madaxweynaha puntland iyo madaxweyne ku-xeenka puntland waxaa howlka baarlamaanka fursan doona lixdan lix baarlamaan shacabkuna waxay rajeynayaan inay ka soo baxdo natiijo fiican biidnilah kariim magacaygu waa farxaan cabdirashiid sugulle runtii doorashada maanta dhexaysa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay natiijo wanaagsan oo laisla aqbalo inay maarata kasoo baxda ayaan rajeynaa wadankuna uu noqdo wadan mataqaanaa eh, horumaro oo doorashadaas u sababto inay wadanku deganaasho uu helo eh, lagana baxo xilligii doorashooyinka iyo sishiidka eh, runtii aad baan ugu faraxsannahay shacabka haddaan nahay waa soo dhaweynaynaa waxaan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal oo ka warbixinayay aragtidooda ku aadan eh, siday u arkaan doorashada maanta ka dhexeysa magaalada garowe taas oo haatanba soconaysa waxaa goordhow soo gabagaboobay eh, xildhibaanada codadka ay ka dhiibanayaan wareega koowaad ee doorashada madaxtinimo ee puntland taas oo ay musharaxiin dhowr ah ay ku tartamayaan xilka madaxweynaha waxaana haatan ay guddigu ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u tirin lahaayeen codadka iyadoona dhawaan marka ay codad tirintaasi ay bilaabato aada si toosa ah ula soco doontaan waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ee toos idinkaga imaanaya doorashada ee puntland haddii aan ku laabanno taas oo haatan si toos uga soconaysa magaalada garowenee waxaa soo gabagaboobay wareegii koowaad iyagoona guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen natiijada wareega koowaad taas oo madaxweynaha wakhtigiisu kasii dhammaanayo ee puntland siciid cabdulaahi deni rajo xoogan gelisay inuu mar kale xukunka kusoo laabto kadib markii wareega koowaadba uu ka helay soddon iyo shan cod halka mucaaradka oo dhan markii laisku darana codadka ay heleen ay noqdeen ilaa iyo soddon cod haddii wareeg kale la aado waxaa rajo weyn laga qabaa in siciidani uu ku guuleysan karo eh, xilka eh, madaxtinimada ee puntland taas oo ka dhigaysa in markiisii labaad oo xiriira uu ku guuleysto hadba warkii wararka kusoo kordho doorashada puntland intaan barnamij ku guda jirno ayaad maqli doontaan markan dhankii xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubeynta waxaad la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayahay ister waa mahadsantaa waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta aadka loo hadalhayo haddiinu eegno magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland waxaa ka socda doorashada madaxweynaha ee waxaa jira musharaxiin badan saciid cabdulaahi deni ayaa loo saadaalinayaa mar kale inuu ku guuleysan karayo sidoo kale to mas-uuliyiinta laleeyahay sanadkan eh, madaxweyne bay ka noqon karayaan maamulka puntland waxaa ka mid ah siyaasiga lagu magacaabo axmed ciise cawad oo isagana leeyahay waa mid ka mid a ah musharaxiinta ugu cadcad sidoo kaleet waxaa ka mid a ah xasan sheri abgaal oo isagana leeyahay waa mid ka mid a ah musharaxiinta oo isagana loo saadaalinayo inuu ku guuleysan karayo xilka madaxweynaha sidoo kaleeto ninka la yidhaahdo abshir cumar huruushi ayaa ka mid ah musharaxiinta sidoo kale la saadaalinayo inay ka mid noqon karayaan marka afartaas musharax ayaa leeyahay waa kuwa musharaxiinta ugu cadcad ee noqon karaya madaxweynaha soo socda ee maamulka puntland markaynu eegno saciid cabdulaahi dani ayaa laleeyahay kaalinta koowaad ayuu kaga jiraa dhammaan mas-uuliyiintaas waxaana isaga ayaa ah madaxweynaha la saadaalinayo hadda doorashadu way socotaa oo magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland diyaargarowgii ugu dambeeyey ayay sameeyeen marka waxaa laleeyahay shacabka magaalada garowe waxay sugi doonaan madaxweynaha mustaqbalka madaxweynaha afarta sano ilaa shanta sano soo socda ee maamulka puntland hogaamin doona hadaleynta kale jirtana dhegeystayaal haddiianu eegnana ah maamulka galmudug iyo weliba ah maamulka gobolka banaadir ayaa wada ciyaari doona waxaanu ognahay kulankii ugu dambeeyey in ay labadan ay ciyaareen fiinaalka ugu dambeyntiina gobolka banaadir fiinaalkaasi ay ku guuleysteen sidoo kaleeto kulanka maalinta shalay ee ahayd la rajiinaya inuu dhaco laakiin gudiga farsamada ayaa waxay shaaca ka qaadeen in uu baaqday marka laakiin maanta ayaa la ciyaari doonaa markaynu eegno maamulka gobolka banaadir waxaa leeyahay waxay ogolaadeen saddexdii dhibcood laga jaray maamulka hirshabeelle sidaasi hadda afar dhibcood ayay ku leeyihiin halka maamulka eh, lagu magacaabo gobolka banaadir iyagona saddex dhibcood ay leeyihiin marka kulanka kulan xiisa ayuu noqon doonaa waa kulan aan la saadaalin karin galmudug iyo weliba gobolka banaadir banaadir kulankii ugu dambeeyey eh, markaynu eegno dhibco ayaa laga jaray halka maamulka galmudugna kulankii ugu dambeeyey soo laabasho cajiib ah ay ku sameeyeen xulka maamulka jubbaland marka waynu arki doonaa labada tababare ee eh, eh, markaynu eegno axmed tahliil sidoo kaleeto tababaraha maamulka gobolka banaadir ee eh, daada amiin daada ayaa labadaba warbaahinta la hadleen kadibna waxay shacabka magaalada muqdisho iyo weliba kuwa maamulada galmudug iyo weliba gobolka banaadir ay ugu baaqeen in aan rabashado la sameyn maadaama kulankii ugu dambeeyey rabashado aawgii kulankaasi loo hakiyey kulankii ugu dambeeyey hirshabelle weliba gobolka banaadir waynu arki doonaa kulankaa cidda guulaysan doonta dhegeystayaal hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynanaya markaan dhankaiyo qormooyinka waxaa tahay cabdirashida qormada ugu horeysa dhankayga waxay ku bilaabanaysaa sida tan midkiina ugu xooga badan waa midka xakameeya xanaaqiisa noqo mid naxariis leh mar weliba ha noqoto naxariista qayb ka mida ah noloshaada wax wanaagsan ku hadal ama iska aamus ma jirto qurux ka wanaagsan aqligaaga iska ilaali masiirka maxaa yeelay wuxuu baabi'iyaa dabeecadaada sida uu dabka u baabi'iyo alwaaxa waayahay easter qormada ugu dambeysa dhankeyga haddii aan ahay lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay noqo qof xishood badan hadii dhibaato murugo qalbi jab kusoo wajaho marnaba haqoosan ana isku mashquulin waxaa leeyahay muusig iyo musalsal iyo waxyaaba madadaala ah sidoo kale waxaa leeyahay eh, sharaftaada ilaali sharaftaada mar walba markaad ilaaliso ayaa sharafta kale dhowri kartaa sidoo kale waxaa leeyahay noqo qof sabarka iyo dulqaadka weheshada marnaba ha ka fogaanin cibaadada allah oo yaysan ku sirin adduunyada daldalaalkeeda ayuu qoraaga qormada kusoo gabagabeeyey waxaynu ka soo xignay qobaraa bulshada kusoo gala maxamed cabshir xubintiina dhegeystayaal waa aniginta dhageysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye ee doorashada puntland hadba waxaa kasoo kordha waad maqli doontaan waxaa sida aan sheegnayba soo gabagaboobay wareega koowaad ee doorashada iyadoona haatan wareega labaad la aaday waxaana saddexda musharax ee ugu cod badan noqday madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo soddon iyo shan cod helay doctor guuleed oo sagaal cod helay iyo sidoo kale haruze wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya oo isagana sideed cod helay waxaana saddexdaasi musharax noqdeen saddexda musharax xaq u yeeshay inay u gudbaan wareega labaad ee doorashada oo haatan lagu guda jiro waxaana la sheegayaaba amaba sida muuqato madaxweyne saciid cabdulaahi deni uu u yahay in mar loo doorto madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyadoona eh, maalmihii ugu dambeeyaba loo saadaalinayay in siciid deni uu mar ku guuleysan karo xilka madaxtinimo ee eh, dowlad goboleedka puntland dhanka haddii aan eegno bangaladesh-na haweeneyda hogaamisa wadankaasi ayaa mar kale ku guuleysatay doorasho ka dhacday dalkaasi iyadoona ay noqotay eh, markani in ay u tahay markii shanaad oo ay ku guuleysatay doorashada bangaladesh haweeneydan oo lagu magacaabo sheekh xasiina ayaa la sheegay in ay e, doorashadani ay ku guuleysatay iyadoo horey mucaaradku ay u qaadaceen ayna sheegeen in ay doorashadu musuq maasuq xoogani uu ka jiro taasina aysan iyagu aysan ka qaybgelinin waa xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka ayaa sidaas u qaadacay waxaana la sheegay in master xasiina ay markani u tahay e, in markii shanaad ee xafiiska ay kusoo laabaneyso iyadoona shanta sano ee soo socota hogaamin doonta wadankaasi kuraasta baarlamaanka oo ka kooban ilaa iyo ayaa la sheegay in laba boqol iyo saddex ka mid ee ah xisbigeedu ay ku guuleysteen halka xisbiga ugu weyn ee mucaaradkan ay sheegeen in doorashadu ay u dhacday qaab aanan cadaalad ahayn waxaana ay sheegeen in eh, dowladda ay hogaamiso sheekh xasiina ay ku takrifashay awooda ay leedahay iyadoona iyagoona ku sheegay in doorashadu ay filayeen marka hore in qaab hufnaan ay u dhacdo balse arrintaasi aysan suurogelin sidoo kale waxaa jira in horeyba walaac ay uga muujinayeen ee xubno ka socda beesha caalamka kuwaas oo doonayay inay korjoogteeyaan doorashada bangaladesh kuwaas oo sheegay in aysan ku qanacsaneen hanaanka u dhaceyso doorashada waddankaasi bangaladesh sidoo kale waxaa jiray dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay qeybo badan oo waddankaasi ka mid a kuwaas oo lagu dalbanayay in doorashadu ay u dhacdo hanaan cadaalad ah taas oo ugu dambeynna la sheegay in ay doorashadu ay soo gabagabooday sheekh xasiinana markeedii shanaad ay ku guuleysatay doorashada wadankaasi ee bangaladesh ka dhacday markan wararka khaze la xiriira haddii aan eegnana tobannaan ruux oo falastiiniyiin ayaa la sheegay in saacadii ugu dambeeyay ay ku dhinteen dagaalka ay ciidamada yuhuuddi ay weli ay ka wadaan qeybo ka mid ah wadanka aan iraahdee magaalada khaza waxaana jirta in toddobaatan iyo saddex ruux oo falastiiniyiina la dilay halka sagaashan iyo sagaal kalena la dhaawacay afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxaa sidoo kale jirta in eh, hay-adda caafimaadka dunida ee w h o ee walaac xoogan ay ka muujisay ilaa iyo lix boqol oo bukaan caafimaad ah kuwaas oo ku sugan cisbitaallo ku yaala magaalada khaza gaar ahaan isbitaalka al aqsa la yiraahdo in ay wajahayaan xaalad aada u daran oo ay sidoo kalena hay-addu ay sheegayso in haddii aan dadkaasi si deg dega ah wax loogu qabanin ay geeriyoon karaan ee qatar sidoo kale waxaa ka soconaya dadaalo la doonayo in mar kale dib loogu soo celiyo wadahadladii udhexeeyay israa'iil iyo xamaas kuwaas oo la doonayo in mar kale heshiis xabajoojina ay gaaraan waxaana qatar tegay gaar ahaana magaalada dooxa xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blinkin kaasoo sheegay in uu doonayo in la gaaro xal walba oo macquul ah waxaa jirta in dadka haatan ku geeriyooday dagaalka ka soconaya magaalada khaza ay gaarayaan ilaa iyo laba labaatan kun boqol soddon iyo shan ruux halka eh, dadka ku dhaawacmayna ay ka badan yihiin eh, ilaa iyo lixdan waxaa la sheegay in dadka geeriyooday oo labaiyo labaatan kun ka badan sagaal kun boqol oo kamid ah, ay yihiin caruur waxaana dadkaasi ay geeriyoodeen wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar markii kooxda iska caabinta ee xamaas ee weerarku qaaday gudaha israel halkaasina khasaaro xoogan ay ku gaarsiisay israel sidoo kale waxaa jirta in ay israel ay sheegtay inay duqeysay goobo bartilmaameedyo ah ay kooxda xisbullah ay ku lahayd gudaha wadankaasi lubnaan diyaaradaha dagaalka ee israel ayaa sheegay in ay fuliyeen weeraro dhanka ceerka ah kuwaas oo ay ku bartilmaameysadeen kooxaha xisbullah fariisimo ay ku lahaayeen gudaha lubnaan waxaana ay sheegeen in sidoo kale kooxdu ay qorsheynaysay in weeraro ay kusoo qaado fariisimaha israel waxaa jirtay in kooxda xisbulla dhowr jeero hore ay sheegtay inay si toos ugu biiri doonto dagaalka ka soconaya magaalada khaza haddii aysan israa'iil xaalada waxba ka bedelin balse waxaa muuqanaysa in israa'iil arrintaasi aysan dheg jalaq u siinin oo kalena ay beegsanayso goobaha kooxda xisbullah ay uga sugan yihiin gudaha wadanka lubnaan balse tallaabadii la filayay kooxda xisbullah ma aysan qaadin dhowaantan sheekh xasan nusrullah oo hogaamiyahooda ayaa hadlay waxaana uu si adag u cambaareeyey israa'iil kadib dilkii loo geystay hogaamiyihii ugu sareeyey waa hogaamiyihii labaad ee ugu sareeyey kooxda xamaas gaar ahaana dhanka amniga iyo siyaasadda kaasoo lagu dilay magaalada beyruud ee caasimada wadanka lubnaan waxaana jirta in kooxda xisbullah ay sheegtay sidoo kale in arintaasi ay jawaab adag ay ka bixin doonto balse ilaa haatan wax tilaabo ah ma aysan qaadin waxaana war kasoo baxay isra oo lagu daabacay bega x ay ku leedahay wasaaradda difaaca ee isra lagu sheegay in ay bartilmaamsadeen fariisimo dhowra ah oo ay kooxda xisbullah ay ku leeyihiin gudaha wadanka lubnaan lamana soo warin jawaab celin ka timid dhanka iyo sidoo kale kooxda xisbullah wasaaraha israel benyamin netanyahu waxa uu sheegay in uu doonayo in isaga iyo wasiiradiisaba ay xoojiyaan dadaalka ay ugu jiraan in gebi ahaanba lasoo afjaro kooxda iskacaabinta ee xamaas waxaana uu sheegay in aysan dagaalku joogsan doonin tan iyo inta kooxdaasi meesha laga saarayo waxaana muuqata in israael dhankeeda dhanka gaar ahaana mas-uuliyiinta ugu sarreeya uu jahwareer uu ka jiro oo aysan eh, isku mowqifka ahayn dagaalka ka soconaya khaza xili uu sii kordhayo cadaadiska shacabka israaiil ay saarayaan dowladda uu hogaamiyo ee eh, ra-isul wasaaraha wadankaasi kuwaas oo doonayo in heshiis lala gaaro kooxda xamaas si loo sii daayo iyo eh, waama kooxdaasi si ay usii deyso dadka israa'iiliyiinta ah oo ay gacanta ay ku heyso markana waxaan dib ugu laaban doonaa wararka la xiriira doorashada ka soconeysa ee eh, magaalada garoowe ee xarunta gobolkaasi ee eh, nugaal halkaasi oo maanta ay ku tartamayaan amaba la doonayo in lagu doorto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland markan si toosa ah hoolka ay doorashada iga socoto bal aan gudbiye maxamuud ciise xildhibaan maxamed maxamuud cabdi shindi xildhibaan maxamed faarax maxamed gabow xildhibaan maxamed maxamuud cumar gabayre wahdi nabadan maxamed cali saciid wuu xubay nabadan maxamuud axmed xasan wuu xubay xildhibaan xasan cabdalle xasan wuu xubay xildhibaan maxamed cali cali dalaf xildhibaan maxamed cali shuruur gudoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed baari shire xildhibaan maxamed mursal maxamed wuucudi xildhibaan maxamed salaad cali wuucudi salaad cabdi wuucudi xildhibaan maxamed faarax maxamed gabow wuucudi xildhibaan maalid abukar caafi abkay xildhibaan nuubaan boqol sheekh maxamuud xildhibaan khabar faarax maxamed xildhibaan maxamed maxamuud ciise awuule wuucigey xildhibaan maxamed cali cawil dalaf wuucigey xildhibaan maxamed cali subayr wuucigey gudoomiye ku-xigeenka mudanaha wakiilada maxamed baari shire wuu eegay xildhibaan jacfar maxamed gaadaweyne xildhibaan jaamac axmed faarax xildhibaan ismaaciil abubakar caafi abkari wuu eegay xildhibaan mukhtaar faarax maxamed wuu eegay liibaan sheekh badel maxamuud xildhibaan ibraahim ibraahim casaari guraase xildhibaan faysal maxamed dalmar xildhibaan faarax salaad nuux waxaa si toos u soconaya si aad maqleyseen bowriig labaad ee codbixinta doorashada madaxtooyada puntland taas oo ay ilaa iyo saddex musharax oo keliya ay iskugu soo hareen waxaana madaxweynaha puntland eh, waqtiga uu kasii dhammaanayo saciid cabdulaahi deni wareegii koowaadba uu ka helay eh, codad gaaraya ilaa iyo soddon iyo labada musharax ee kusoo xiga ay noqdeen doctor guuleed oo sagaal cod helay iyo haruuse oo isagana sideed cod oo keliya helay waxaana saddexdooda ay la filayaa in ay ku kala baxaanba wareega labaad iyagoo hadii ay isku soo eh, dhawaadaanna oo midkood heli waayo laba meelood meelna loo badan doono amaba la aadi doono lagu qasbanaan doona in la aado wareega ugu dambeeyo ee lagu kala baxayo codka haldheerida ah markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadaha kalemaanay wax ma ogidiine dalka cirif ya cirif bannaanbaxya waaweyn oo lala yaabaa ka socda haye may goonsadeen may madeeyo waxay qoonsadeen haddaan bay dhaba laga ogayn inta kale waa laga ogyahee anaa kuu sharixi doonay muqdishona waxaa lagu aasay halyayga hogaaminaya dagaalka kumaandoosta gorgor ee ururka tumayasiyeedaad ee shabaab gobolka mudug xaana keena ka yeedhsii jiray war allah u naxariistee taliya suulnuge dalka koofur iyo waqooyiba meel aanu shabaab ku cayrsanin ma jirto wuxuuna dhihi jirayoo halhaysu ahayd bisinka u qabo hadda shabaabna kadib waa iska barooran jireen war allaha u naxariistaa taliyo suulnuga wuxuu saraakiisha kale ciidanka uga bedelnaa wuxuu ahaa haliyey dabeecad badan oo ciidanku jecel yihiin macawisleyda iyo ciidamada deegaanku xataa waa jeclaayeen bulshada iyo shacabkuna nin u naxariistu ahaayo waa jeclaayeen geesi fool adag oo aan gabanna waa ahaayo ciidanka furunta uga horeeya war taliya suulnugu inuu haliyey bulshaya ahaa waxaa caddayn u ah markuu mudug kooxdii kalamaan inta iskugu geeyay dhexda ka fadhiistay kadibna uu yidhi bisinka u qabta kalamaanay wixii maanta ka dambeeya haddii furunta laynka waayana waa korkiina uu yidhi oo hadda aan kool iyo carays iyo taash iyo tiam iyo waxay ku maqan yihiin amarkaa taliyaha amar dawla mudaac ninka diida dabaal soomaada maqal aryaadhaha ajashii dhammaataa ifka joogi mayse mid la jecel yahay iyo mid la necab yahana waa dhimahayaane waxaan dhihi lahay geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishaay war cabdullah waxaad ka tagtay ku gabraaratada gumaystuhu ku dhuuntiyo garashada xumaatay geedka habbo war adinka dhan waxaa ka tagteen gobanimada waa loogo'a godka aqiriyo ilbaa loo galaa gowracatadan weli garaninay geedka habbo geed ku baxa dhiiga geesigaaye ruuqla waxaad ka tagtay gobanimadu wageedan gaaliyo islaanka cala kuu siiney warisindhom waliba kutateene gundhigiisu waa kaa ninkii xil u gunuuso war allahw naxariista taliya mujaahid cabdi maxamed suulnuuge doqonnimanabee kuma dhiman ilaahayna waa derajayha ehelkiisa qaraabadiisana sabar iyo iibaan allaha ka siiyo ciidanka iyo ummadda soomaaliyeed intii xornimada jecelna ilaahay sabar yo iibaan ha ka siiyo bahda kale maa naftirkeerana saaxiibow la ahaay sabar yo iibaan allah naga siiyo dumarkow kaa tegay iyo daa'imaa caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war waxaan ku dari lahaa daa'imow allahayow jannadaada ugu dee jannadaada ugu deeq war ducadiinna kalamaanay amiina lahayow war kalamaanay suulnuga allah u naxariistee silicii gumaysiga geesigii u sara kacay dalka inuu ka suulsho yidhi inaan saf aakhiro la sinmoon xabaal galo ama nabad saxiixo sugan inay ku joogaan soomaali oo idil labadaasu ii siman oo aan sawjadiisiyo ehelkii geeridiisii dhowr sano ugu tagin salaan qura oo danguud sariir iyo sor macaanba uga go'ay ka saahiday seeraha adduunkee suulnuuga eebbow simaartii furdowsiyo jannadaadisiiyo saadirow ku barinaye walaalkay siraadkiyo jidka sahalku dhaafsii sokeeyaha dhammaantiinna allow samiriya iimaan sadrigooda geliyo u gargaar sakiirada gadaashiina salal iyo fidna naga salaamey war cabdikuusow gabaygu keliga ma aboon calisna wuxuu yidhi wiigan toban amiir baa u dhiman wacda suulnuuge hawlwelina waa u arayaan wiilashii muduge war waaba loo arayo keliyaha boqolka badan laga dilay daa'imo waa jannadaada ugu deeq jannadaada ugu deeq now waalwallaweyna idinkana argagixisaana wereerisay annagana na wereeriye allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin aryadhaa kalemaanay samigay cabdullana wuxuu yidhi how tiirjaabayoon wax toosihayn dadka kuu taagan xowtaala tiirjaabayoon wax toosihayn dadka kuu taagan xowtaala maqli jiray talan tab iyo xeel lahayn turuuq yaxoo ku toosime warana waxaan maqli jiray tabaalaha adduunyada kol boqola ku taagani dallahaan ku dhaartay hurdano ma ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada warwallo weyne war mahaysaane doodunma noola soo fadhidaane shacabkii somalilan waa kacay wakiiladuna way kala baxeen oo way ka soo horjeesteen madaxweynaha xusbiga wadana u sharxan cirana wuxuu yidhi ninbaadi ka maqan tahay baa wuxuu tegey dhulka soomaaliyeed ee etoobiya haysato dabadeedna masaajid buu galay masaajidka ciyaarta kadaa miyaa la yidhi warwarkaa hanaga dhabjine kadibna masaajidkii oo xoola la uruurinayo ayaa la yidhi yaa hal ku yaboohay ninkii baa gacanta taago wuxuu yidhi waa aniga waa loo duceeyo haddana yaa sax ku yaboohay baa la yidhi aniguu yidhi hadana kadibna yaa ri ku yaboohay baa la yidhi aniguu yidhi hadana kadibna masaajidkii baa laga baxo isagoo sii socda ayaa laga daba tego goormaad bixinaysaa baa layidhi xoolahaad ku yaboohday markaasuu yidhi xoolo ma qabo markaasaa waxa lagu yidhi maxaad u ballanqaatay daadan xoolaba lahayn dabeedna markaasuu yidhi caydh jibbootay baan ahay hadda wariya dhammaantiin hadalka cirro waxaan u fahmay muuse waa caydh jibootay war cirama wuxuu yidhi bad hadduu nin keligiis lahaa iska beecsado xoolahadag yaybanka jirnagiibiyey aryaadhaha cayr xoolaysan lahayn ku yaboohda dhibkeeray leedahay ee dadkii deggan ay lughaye iyo saylac qoryo hooray la soo baxeen xataa golxubyadi lagu yiqiina asalow qaaraa soo qaatay waxayna dhaheen qofku ul heli karayo kii tooray heli karayo kii daab heli kara qof walba wuxuu heli karaa soo qaato dhulkaana muuse ma lahoo ma bixi karay dhaheen boorana bannaanbixi ka dhacay waaba heel la yaabay oromo badanoo iska shaqaysahaysa xataa jeegadaa la soo qabtayoo naga tagaa la yidhi waaba idinka shakinne muqdishona warka kama haysiina waaga bannaanbax madaxyadii waa ka socdaan oo berigadan waxaa u dambeeya mid huballada waa beri hor kacaayaan waxayna qaadayeen dhulka sow annagu malihin baxaryelle maa laga wadaa qurbawaya lamarooban ku xarimaysa mar kalay waxayna yidhaahdeen lughaya dhuftee saynac dhuftee berbere dhuftee lawya cadda dhuftee aryaa lafta nagee dhulka nagee badda nagee waa kuwii ku ducaysahaye dhufteena beriga ma keeneen iyoonaheenaga ii bulteemaka darnade geela mawdka iga laayayoon maqasha ii reebin nirgihiina moorada dadka ku dilay way muquuniyey xoolahan masaariif dad nool ugama suugaayey ha ku laayo midig iyo dugaag ha u makawsado e eh. marrastiiu kuwii maali jira meel xun buu dhigaye eh. wadaadkan ma'muumka u noqdee mawlacana haystay macnihiiyo tafsiirkuu qaldaya malagu waa kii lafta nagee dhulka nagee badda nagee cirka nagee nagee nagee warnimay hadduu xalku sidan ku sii socdo waxaan ka baqayaa in orramadu dhahaan reer mudug asalah baan nahay iyagoo daliishanaya lafta nagee ay dhahaan waxaan ka wadnaa dhulkanaga baddannaga cirkanaga waxanaga war labaatan kilo mtiran siinay waxaa ka dambaysay lughaya dhuftee saylax dhuftee berbera dhuftee law yacda dhufte naw oo wixii oo dhan miya dhifsadeen waaqlow inta laydin dhifsaayo maad wada dhifatiin war soomaalida reer maanaha la yidhaaho waxaa caadow ah maanaha iska leh maanaha kaligay wax ku qaba maanaha wax ku dheefa maanaha dadka ka xiga maanaha kuloog iyo maanaha kaligay leh marka reer maano maanaha intay ku hayeen ayaa maanyadii la dhuftay dhulkoodiina wadannaga ah la yidhi ahey safareedkoon hayna agaljay boob wadheegi jari waralaayaxal isku soo duba xabaddu waxay maraysaa ninkii dhoof ku yimid geerid u dhibaysa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa warkalamaanay waxaadna war ugu daalin labada gole baarlamaanku waa tii ay meel mariyeen sharci waxkama jiraanka dhigaya heshiiskii dhex abi abiy axmed iyo muuse biixi madaxweynahana iyaday labada garab ka taagan yihiin labada guddoomiye aadan madoobe iyo cabdi xaashi ayuu saxiixa ku jiiday waaye abi axmed ishi bugtay ku bikaacsa miyaa la taliska ciidankooda hadlo waxay yidhaahdeen innagu badda waa horaan balahaa jirnay haddana cidna ka baryi mayna xoogaan ku qaadanaynaa warafayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal xaanado ciidanka soomaaliya u hadlayba wuxuu yidhi lixda askari ee etoobiyaanka hal qof oo shacaba soomaaliya ku filan ubow maxawsleedana ma ka cararaan now war hadday sheekadaa keeneen annaguna uga baxnay aryaadhaha war ma hayseena muuse wasiiradiisi aabba qaardhehen waxa muuse ku kacay waa baadil wasiirka ganacsigaana bilaaba war cabdulow malaha jeelka muusead rabtaa inaad liinta ku cabtee xalay waxaa xabsiga loo taxaabay agaasimaha m m t v maxamed cabdi ilig oo dood u qaybinaya faysal cali shiikh iyo yuusuf garaad cumar hadda marka xagta la dhigo muuse liinta u qasana warkalamaanay adinka laftirkiinna xabsiga laydinkanka taag la'yahay jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeeda iyo heese jabaljaana intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftanka iyo xaqiiqada jirtaad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane jilicow ayaad doonaysaan jeerkan kalamaanne waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allayle jidkiisii ayaad dhab ugu joogtaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene ka joogsada tareenkan qof galay looma joojiye aryaa gorgarow bilaashaad jilacow noogu hanjabeehe ununku mahad iyo warba xabad kama sheegine jiilaal kululaad jisaar noqote jisaar noqo

waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mid ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo